irshaad waxaas leeyahay hadii salama akar yani shan wabikhamsatin irtukaha ow amase tayamama bicadadihi wasallaa bikuli bikuli cadada غayr اlmansiyi waaxida wataraka maa bada'a bihi qablahu macnaha waxa waaye haddaas mansigaas yahay hal fardi wax ka badan waaas dukaha fariida walba oo shanta salaadood ka mid ah hal tayam haddii mansigaas yahay mukhtalifa suuradeed waxa waaye kanaas halmaami makasoo haayo use makasaayo si oo yani fardigiisa emu ku ahay salaatayn oo yoonkaasi fardigiisa kamidta ah. marka kan la halmaami waxay nahati lama kuwa la halmaamina waxay naqdeen saddex marka lama goorastay maha cadadulmansiyi waaye waa sii soo sheegna waay duhur iyo casr iyo magrib أول kastatukaa mثaلa ba kaninkii la halmaamin waaye waxaa ziyaadihaa macigoodi cisha tayamkii horo askudukaa markaa kabacdana waa tayamumaa mar waxaa askudukaa casr iyo mgrib iyo cisho subaxaa ziyaadihaa haddii mansiga asaga saddex waay markaas markaasay saddex goora tayamumaa kii hore waxaa askudukahaa duhr iyo casr maثalan waxaa ziyaadihaa mgrib lama تxasutukaha casr iyo mgrib waxaa ziyaadayaa cisho bisaddexaas wadukaha mgrib iyo cisho waxaa ziyaadayaa subax haddii mansiga afaras yahay oo yoonka fardiyaalkiisii afar malxa afar goorasay tii hore waxaa sudukaha door masalan ba casiraasu ziyaadayaa tii lamaad casiraasu dukaha magribaa isku daraa tii saddexaad magribaa isdukaha waxaa isku cisho tii afaraad yani tayamumkii afaraad waxaa isku cisho siyaadiha asdheeraadka imaaha suwax calaa kuli xaal suwartan kulli haddii saa as yeelo waxii korkiisa ahay oo damadiisa ahay waa gutay yaqiin as gutay waa ugudaysaa taasaa uguday yani inaasa fardi walba inaas u tayamumo ugudaysa sida soo hormar alaa joognaa walaa لفرض قبل qabla wakti ficlihi walaa tayamumu magabegabayso lifardin fardi umagabegabayso qabla wakti ficlihi falidiisi horteedii umagabegabayso qabla fardi ficlihi umagabegabayso walaa yatayamumu magabagabayso lifardin fardi qabla wakti ficlihi falidiisii waktigeedii ka hor magabagabayso wakada naflu sunadiina waa la mid sunadii almuaqata oo la waktiyeeyey mid fardi walba fil asaxi manan qabano tayamamu qabla yani waxaa loo jeedaa yani wakti walba fardigeedii intuu gelinka kadagdaysahayo si walba waktigeedi markisgala sugo dagdaysaha waxaa u daliila ilaahay qowlkiisi idaa qumtum ila salaati qiyaam yani qiyaam ila salaatne waxaa lees ahaa waktigeed markisgala kabacdi tayamuku si isku baaqaatiso sheegni waaye xaaladiisi bahaala daruura waaye ilaa wakti daruura lay banaana kartaa ama salaad yani ways hadday tahay si walba yani waxay eeg yani hadii ways kaas waa geli xadiiskeedi iyo intii la saay shaligaan soo sheegnay wakada nafl sunadiina waa lamid suno idana waa mid sunadii muakadka ahaa raatibkii oo fardiyaalka raacayeen iyo keyrkoodii iygana ma gabaysahayo waktigooda waxkaan ahayn uma gabagabaysahaayo fil asax mana qabano aصxiy almansuus oo lasoo guriyey fardiga lagu soo qosay awqaadka yani yani wakti sunada oo muaradka ah waktigoodii waxa la ogyahay abwaabteedii aa la ogyahay salaadu istisqa waktigeedii hadii jamaaca lu dugto waktigeedii dadka mis aruuraan waayo wailaa ninkii rabo salaadeedii kaligii rabo yani markii u gebagabaysaa taxiyatulmasjid bidul masjid saas oo kale iyo intaan waxa waaye iska barakaysan tahay insha allah ilahi ana kasiisiyo imaamuna imaam nawawi waxaa tii radi allahu tacaala canhu waarضaahu waman lam yajid inkaan heleyni maan biyo walaa turaaban caro lazima waxaa ku laazima maho suufka jadiidi mana qabano anlazima waxaa ku laazimaa an yusaliya alfarda badertaan anta basreya faacilka lazima maa lazima waxaa ku laazima hu ninkaasey an yusaliya alfarda farda inuu dugto wayuciida inuu soo celiyo macnaha shaksigaas waa dukha soo magaciisi hadii saksigii habkii hadii biyo heleynin cadana heleynin oo tajadiidka haddaan qabano inuu fardiga dugto aa waajiba aa laazimaa oo ciida ala soo celiyo saksigii waa dugtaa usoo janaaba qabo janaabaa ku dhacda masalan biyo isqabeysta ma haayo cadanu gabagabaystana ma haysto waa dukahaa salaadiis waa dukahaa biyo midkooda helo midkooda ada salaasas biyo helo silsal waayo laabadii waa ka habeysahaa habeys haadahaa waa dukaa haddii caro helo midkoodi haddii caro helo saas oo kale waa kugabaysahaa sidii uu suurtoogo asku dukahaa suurtoo galo uu suurageli karta askuudu macnaha haddii biyo hesheed ku habeysatid habeysa haa habeysa haado haddii biyo waasid gabagabayso macnaha kan walow aba aasi min janaba haba aasi mana saa waay hadii biyo caradi waaysi see loo waayi karaa waay macnihiisi macnaha usoo la xabisi waayo xabisas ku jiraa hadii xabis ku jiro biyaha laga joojiyey ama se biyi ma laga joojine waa xabisan yahay masala ama se ma xabisnee caradii markaas markisaakidulma waayo carana ma haasto biyana waa waa laga xiray lamadiya baa laga xiray maxbuus waay s cabasa loo xeray i cala waxaas meel fiilaayo loo ogolyahay male fasudukaa waa dukaa asudukaa lixurmati lixurmati salaati am lixurmati lwakti asudukaa ama se caradiya roobku da-ay roob yar asda waa qoyan caras heliya biyo waa waaye caras helaa laakiin caradiya cara qoyan waaye hada roob dhacay waaye aan weyneen oo qoyan waaye h labadaba la waayi karaa waa la waayi karaa waxaa la waayi karaa waxa waaye waa la xabisay ninkii maxbuus waaye haddii maxbuus yahay biyaa loo diiday carada ma arkaayo waa dughaa meha amase caro oo meha caraas biyo waaye caraas helaa caradana waxa waaye caro oo magaciisii qoyan waaye roob waa ku dhacay aadadii roob waa ku dhacay waa qoyan tahay hadii roob ku dhacay waa qoyan tahay waa dukahaad waa dukahaad xisasku waaye wala xabis meel oo biyo oo mid lamada cari iyo biyo laga helen ama sharcigaasku waaye biyo waa helaaye laakin oonkiis uu baahan yahay haddii biyo cara waa mayaal meesha biyo le yani yaala biyahaani onas uu baahan yahay waa oomaya haddii biyahaasay huweysa qaato oonas u dhimahaa <coughs> sii soo marteen waaye amase caras mahaya cara waa helaa caradii laaka cara qoyan waaye ingijisne dib l kuleylo ingijina maha mayaalo ingijisna mayawaad oo yanaa maheli karas ingijiyo waa dukaha laazima waxaa kulaha hu shakhsiyaatay fi ljadidi qolka jadid hadan qabano an yusaliya alfarda fardi inaas dugto lixurmati lwakti fardii muadaha ahaay waa dughaa waktiga xurmadiisa dughaa ويعيid وan yuعiida inuu soo celiyo waaye haddii axadkood as helo adas biyo helo waa ku habaysaa waa ku weysaysaa waa ku dukahaa hadday janaabo qabay haddii janaabo qabayna waa ku weys qaadahaa waa ku dukahaa salaadii adas helo waa soo maxaa yeele cudurkan cudur naadir waaye cudur oo joogta ah aha shamay soo celihaa ee shamay soo celihaahe waxaa soo celihaa mutayamimka haddii meeshaas cos ku waayey oo biyaha ku waayey as yahay meel oo fardig oo fardig salaada ay ku meel fardiga a ku haddii joog macnaha faqdulmaa ku gaalib ah umat waqti waay salaada kulli waa la soo celiyaa ama caraas helo maxalka oo luu soo celihayo tayamunka intee waaye maxaaladaas luu soo celihayo meel oo fardiga isku dhacaayo waaye meha fardiga isku dhacaayo maxaa waaye meeshaa magaciisii oo waydulmaa ku gaalib ah maxalkaasi waxa waaye meel waydulmaa ku gaalib ah waa dukahaa minkii muqiimka ah ta wayaqdi lmuqiim wayaqdi waa qaleeyaam o ama almuqiimu kii muqiimka ahay muqiimkii almutayamimu oo gebagabaystay lifardi lmaai bi waayid u waa qadeeyaa wayaqdii waa qadeeyaa almuqiimu ninkii muqiimka ahay oo balagta joogay almutayamim muqiimkii almutayamimu gebagabaystay waajib ahaan waa qadeeyaa lifardi lmaai bi waayidi waa qadeehaa maxaa yeelay biyo waayidii naadir waaye yani dawaamkiisii oo lawaayana naadir waaye muqiim ala musaafiru musaafirkii maqadeeyo yaqdi lmuqiimu muqiimkii waa qadeeyaa waxaa ujeeda muqiimka ulajeedadiisii muqiimka keliya ma ahe low musaafir is yahay waay shaksigaasi musaafir waaye meel oo wujuud ku gaalib ah as yani kugebaystay musaafir sidi jaryun jaraa cala lgaalibi iskare sheekale uxili walow kaana muqiima haba ahaado ay oo fakdulma ku gaaliba hadii shardi waxa waaye meel fakdulma ku gaaliba hadii iskugebaysto olajeedada loo ila alcaasi bisafarihi dad musaafiru maya ila alcaasi bisafarihi nin safarkiisku caasimada maaha ninka caasigii oo safarka ku caasi noqday safar macsiya aad galay balaayaas ubaxay safarkiis waaas ahay waxun inaad soo suubiyo inaad dad soo dhaco inaa yani balaaya soo xado in yani naag yani soo tunto waxyaabahaas xun khamr inaa meel kusoo cabo waxyaalahaas ubaxay maydka ahaa waa qabeeha fil qabano waman tayamama ninkii gabegabaystay libardin qabow ajriyu ugabegabaystay nika uga begabeysta bardi bardi daraadiisi uga begabeysta mm-hmm. uga begabeysta adaa waa qadeeya fi ladhari mana qabano adaa waa qadeeya kaas fi adhari mana qabano socliya bardi ajbigiis as uga macnaha maxaa la soo heliy waxaan soo marnay shidat lbardi bardiga darnaantiisi ka maradin soo moodino ila soo cadiya sidf lbardi maxaa soo helisaa maradin asa la yahay maradka si xunkiisa ahay camal waaye haddii macnaa biyo as isticmaalo inaa oo wax as kunaqaayo yani as og usaa og inaa biyo as isticmaalo ximintiisi mariidka ahay maxaa tahay ad meelka buki biyo as isticmaalo mardigaas in asdaahaayo ama se asku dhimahaayo ama se uu ziyaadaayo amase yani falxuma iyo wax ku yaray waaye waxaas ahay amase waxa u sheegay nin tabiib ah u sheegay waxaa sidaa didiya taawatid waxaad naxiisaan bardigiina taas oo kale waayo bardin kamaradin asla ah soo ahay yakdi waaqadaya fi ladari manaa qabano amase waxa waaye limaradin yamnacu lmaa mutlaqan o amase tayamama waa gabagabaysimaho bimaradin askuga baystay tayamama waa gabagabaystiyo bimaradin askuga bagabaystay marad kaasoo yani yamnacu reewaayo almaa biha mutlaqan <clears throat> mutlaq ahaan asku reewaay xibnihiisi dhamaantoodii oo dhahaadoo low afartii ximin oo weysada ximinka xibnaheedii ahaay yaa jira ka gashay eebi eh, waa waa diidayaan halaas ximinka lugihii bacmunkii hujigii no intaas kuliya yani kabukaan alla anaga koriyo intaasna biyo ma la gaarsi karo taas daraadeedii hadii yani oo adugabagabaysto waxaa la yidi biyo taawis mutlaq ahaan macnaha xibnaha dhan afartii xibnaa bukaan oo waytira acdaadaydi ahaa imnaculmaa la heli markaasay <clears throat> inta waay muطlaqan o fi cudwin walaa saatara intaas kuli maxaa la heli lam yaqdi fi ladhari yamnacu lmaa muطlaqan o amase xibn laskariwaa walaa saatira hunaaka falaa maho walaa saatira falaa yamnacu lmaa muطlaqan falaa maqadeeyo o fi cudwin fiis aade walaa saatira saatirne xibinkaa korkeeda ma saarna falaa ilaa an yakuna bajurxihi damun kaiiru maane marada ymnac lmaa madbaan o amase fii cudbin casray waa xibin keliya hal meel le ka bukaa xibintaa bugtoo yani booga ku taala masalan walaa saatira wax asturaayane korkeedii ma saarna caleyhi cala alcudbi ma ahaanin macnaa dalab korkeedii ma ama se gaarhta boog waaye jaba aheeda dalab ma saarna ama boog waaye waxa ma saarna yani yani faasha ma saarna faasho ma saarna kala intaas keliya markaasi saatir ma saarna oo faasho ama salo suuq ama waxa waaye saatirka ama dalabkii waaye jabiradii waaye jabiradna korkeeda ma aanin ilaa an yakuna ahaada maana bijurcihi bogtiisi damun dhiigoo dhiigaasho kasiiran oo badan wain kaana saatiran hadii haddii saatir as kor saaran yahay faashaa saaran dalabaa saaran yihiin intaas in kaana hadiis yahay ilaa an yakuna bijurxi boogtiisii damun kasiirun marad meeshaan waxaa la wadaa kii caamna ahaay kii caamni marad badan la wadaa jurxigii iyo weerkiisii tana cadeeyey ilaa an yakuna in ahaada maaine bijurxihi boogtiisii damun dhiig kasiira oo badan oo aan la cafi karin xaysu laa yufaa dhiig badan oo aan la cafiyeynin oo hadis dhaho waxyaala dhib kale u imaahaayo loo cabsahaayo waa kami maar waa la dukha wayaqdi waa qadayhaa maxaa yl cafi la-aana ku dhacday cafi la-aan kasiirka cafi ma lahayn kasiirkane imaam shaafici imaam raafici yani iyo nawawi iyo aimadabakeedii ninbe shuruud salaada ku imaa doonaa shuruud salaad yaa ku imaa doontaa kaiir iyo aliil dhiig yani dhiiga kaiirkiisii iyo yani aliilkiisii shuruud salaaday ku imaa doonaan aal sheegi doonaa markii salaada shuruudeeda la gaaro alaga waahaa as in wadica calىa dhhrin hadaaso in yakuna bijurxi aada maahine in kaana saatirun lam yaqdi ma qabeeyo haddii kortiisii oo saatir isyahay jurxiga kortiisii faashaa saaran ama dab waaye dalaba saaran lam yaqdi ma qabeehaayo hadii saa ugabagabayso samey waaya markaa la qabeeyaysa adhar minaqawan goorma waaye in wadaca hadii deji oo lu dejiye calaa dhhrin gaatadaa ama dabka ama waxyaalaha oo boobka la saaro hadii la saari calaa dahrin oo soobeys qabo dahrin iskuweys fain wadica calaa xadain hadii usooweysa rabin asaaro oo dalabkii la saaro oo oo magaciisii faashadii duwo usooweysa rabin wajaba waxaa waajiba nadcuhu nadcuhu sibidiyaa waajibaa khaatirkaasay hibidiisii awaajibaa inkaana saatirin in wadica saatu calaa duhrin maxaa yeeli masaxa usaaka ou lahaa wajaba fain hadii la dejiyo saatirkii aan la dejinin fain wadica calaa xadatin waysa la-aan acdaa taymum ahaya keyrkeyda ahaya oo min acdaa dahaara afagtii ahaayeena acdaa taymum lama waay أعضاء الوضوءna afar waaye intay ahaayena wajaba nafcuhu sibidiisa waajiba haddii suura geli karo bilaa dararin dhib la-aan maxaa yeelay mata calaa saatir waaye shardiga maxaa maxaa la shardiyaa wadciga calaa duhrin kalkufi oo kale waaye cala lmashhuuri haddaan qabo fain tacadaraha fain tacadara haddaad cudurtoomo adaa waa qadeeyaa haddaad suura geli waayaa la wadaa siwidii haddaad suura geli weyso oo tacadurto oo tacadurto fain tacadara macana nafcigiiya tacaduri waa masaxay waa dugsi taasku dugtay waa tayamum waa masaxay saasirki korkiisii ma siibi karo hadduu siibo dhib kale u yimaadadka cabsahaa dhibkii oo ibda usurogi weysay tacdara saas waa cuslaadi macnaha waay waa usurogali weysay waa masaxay waa dugtay qadaa cala almashhuuri maxaa yeelay wadcigii cala dahaara lou dejiyay shardiga ahay yaa la waayey baabulxeedi baabulxeedi baabulxeedi waaye ahaan insha allahu bir arbaca waaye sagaalaad waaye aiiba weyna xeed maymankana ma imaado laakin inta iidan wadatoo shacni ee wadatoo baabkaan intasbata a ah, shacni badan eh ilaah ana baro ama teemaka oo dheerayba شeekana imaam namaadi radia allahu tacaala radi allahu taala arضaahu canhu lee akraad ahaadee waxaa tiri baabulxeedi haadakani baabulxeedi xeedkii baabkiisi waaye haadakani baabulxeedi xeedkii baabkii waaye iwamaa yudkaru macahu waxay macigiina la fasaayo oo min istixaadati dhig dareerkii iyo wanifaasi nifaaskii ah aqalu simihi sin lxeedi xeedka da'da oo magaciisi oo luxeeba ka yar waxa waaye tiscu siniina sanayaal oo sagaale ah waaye oo kamariya ah saasana waay xeebta da'diisii maleeyahay xeeb waaye hadday gabadta aragto sagaal sana waaye sagaal sanadood waaye aqaluhu aqalu zamanihi imankii ku yar yom waylatn waay waaktaruhu badigiisba hamsata cashara yom biliyaaliha waaqalu duhri duhulka u yaraa badan oo bayna alxeebateeni lama dhig dhexdoodii ahaada hamsa cashar samirsan beri waay walaa xadda xad malahaani liakarihi akar alxeeb xeebta badigiisi xad malahaani wayaxrumu waxaa ku xaaraam ahaa bihi bisababi alxeeb xeeb sababtiisii ma kii af xaaraam ahaada oo xaruma xaaraam ahaada bijanaabati janaaba ku ahaada waxaa dheeraada wata cubuur lmasjid aa ku xaaraama in kaafata day kacabsiisa naagta taliisa oo dharooga diisiyo wasooma aa ku xaaraam ahaada wayajibu qadaa'uhu soonkii oo xeed qadaciis haddii xeed naagta ku dhaco ay dhaafto qadaciis waa waajiba bixilaafi salaad salaada khilaafsan salaada qadaheed ma waajibeynin wamaa bayna suratihaa wayaxrumu xaaraam ahaadaa فيحرم حرم بين صورتها يعني وركبتها وبقي حرام ah oo yani xeebku xaaraam ahaadaa iyo waxaa ku xaaraam ahaadaa maa bayn istimtaaca xaaraam ahaadaa maa bayna suratihaa warukbatihaa yani iyo xudurkeedi inta udhexeeyo oo loo waraace kana xaaraam waay inta udhexeeys walow yani jamaaci xaaraam waay maa bayna suratihaa walow bilaa shahwa ilahay qowlkiisa u daliila factasiluna saa fi lmaxiidi intaa waqiila waxaa lii laa yaxrumu غayr اlwad'i wadci waxaan ahayn geyrkiisa xaaraam maaha inqadaca hadoo go-o dhiigii lama xilla maxalal ahaado qabla اlgusli haweyskii hortiisii غayr soome soom yani waxaan ahayn kuma xaaraam aha غayr soomi iyo walaaq waxaan ahayn kuma xaaraam aha walistixaado dhiig dareys dhiig shubankii xadث mxadث waayo oo daa'ima daa'im kasalsin kaadii oo ninkii salafka qabay saalaasin kaadii tubay salafka salisin lamada haddii waska laga dhigo salisin sifa mushabaha waayo kasalisin kii kaadii qaba camal kaadii daaq kaadi kaadii dareerkii qaba camal amase kasalasin waayo kaadi dareerkii kaatan nucu sooma wasalaata fataksil mustaxaadatu farjaha watacsibuhu watatawadahu wakta salaati وتبادر بها ولو أخرج لصحة الصلاة كالصدر وانتظار جماعة لم يضر إلا فيضر على الصحيح baab lxeedi xeedkii baabkii haadaa kani waay wamaa kii asbaabiha yudkaru laxusaa macahu maca alxeed xeedka macigiisi laxusaa oo min alistixaadati dhigdareer dhig shubankiga iyo nifaasi dhigdareer i dhig shubankii ka وترجم الشeekh waa trjima albaaba baabkaana tarjimeeyey bilxeed oo ku tarjimeeyey maxaa yeelay lأna axkaamhu lأnahu usagi liأnahu usagi maca axkaamihi axkaamtiisa macigeeda lala qabo lala qabo usiga maca axkaamihi lala qabo aglabu waaye ku qalib aasha badan waaye min ااstiحaadati والنifaasi aqlb waay koo qaalib ahaasha badan min ااstiحaadati yani dhigsoonkii iyo nifaasi nifaasi waa ka yani qaalib ahaasha badan yahay tarjamaas yeelay baabkan bilxeed asuu tarjimeeyey tarjamatul baab dhan waxaa laga dhigay bilxeed nifaasaa ku jiraa istixaadaa ku jiraa maxaa yeelay usigaa yani ka qaalib ahaasha badan min الnifaasi iyo yani iyo yani istiaadada iska aalib aha iska aalib aha shabadan ka ahaan astarjimada oo yeelisa tarjima kamil asdubiyey maxaa yeelay xeebka dhexdiisa badan axkaam alxeeb ah yani zaaid ah malawa nafteedi ahaan axkaam nifaaq maka badne ee yani baabkiisa la ogaa doonaaye idaa zaaid ahe ama axkaam alxeeb hadii la fiiriyo baabkan si sheegay maxaa yeelay cusgaa badan maxaa waaye waxaa ku tacaluqa axkaamaa ku tacaluqa buluuqii qaangaaridii ku tacaluqaysaa ciddadii ku tacaluqaysaa istibraa ku tacaluqaysaa eeerkeedii intaa dhan cusgaa yani ay ku tacaluqaayaan xeeb ay ku tacaluqaan istibra yani badniga caloosha uurka inas beri ahaado kalufsadaa yani waa ku tacaluqaan wax badan ay ku tacaluqaan khalaas waxay ala badan tacaluqaan xeedi marka xeedka waxaas leeyahay luqo waxaas leeyahay istilaax waxaas leeyahay asal